bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala faslu wyajuuzu tarkhiimu اlmunaada اlmacrifati wahwa xadfu aakhirihi takfiifa ilى aakhirihi munaadihii aan ku dhex jirnaa waxaan hadda ka soo baxnay munaadaha aqsaamtiisa inuu shan yahay eh, ama asiga musanifka afar u qeybiyey saddexna mucrab ay tahay midna uu mabni yahay iyo wixii axkaamtiisa oo asiga taabiciisa aan hadda ka soo baxno taabicu lmunaada almufrad la yiraahdo inta waxaa a min abwaabi almunaada wax la yihahda tarkhiim musanifku wuxuusan kasoo hadlin oo lam yucarij calaa adawaati nidaa annagana inaan shalay sheegnay bay ahayd nidaha waxaa weeyaan wuxuu leeyahay xuruuf oo waxaa weeyaan yaa oo aslu abwaab ah walidaalika waxaa la yidhaahdaa manduubka iyo maxaan ku iraahdaa isimka haddii laga xadfo xarfu nidaa yaa unbaa la qadari karaa marka yaa iyo iyadoo hamse lagu daray oo ayaa la yiri iyo hamsadaasoo oo loo bedelo hayaa la yiri iyo waa oo nudba ama calaacalka gaar ku ah iyo hamso a iyo iyadoo la dheerayo a la yiri iyo a iyo iyadoo la dheerayo a la yirah sideedaas xaraf iyo adawaat nidaa la yiraahda waxay ahayd munaasab ahaan in lagu sheego baabu nidaa bilowgiisa musanifkana kama hadlin annagana waan ka ilown marka haddana munaadaha maraatibtiisa waa imisa waxaa la yidhi inuu baciid yahay inuu qariib yahay yay qolo u qeybiyaan oo baciidkii waxaa iska leh yaa iyo hayaa iyo ayaa qofka markuu kaa fog yahay yaa iska lahaa lyihi saddexdaas kuwan kaloo oo hamsada oo iyadoo la gaabi iyadoo la dheeray iyo ey oo la dheeray iyadoo la gaabine mid dhow uu leeyahay qolana saddex bay u qeybisaa oo waxaa laleeyahay eh, a io a oo dheer markii la yihahdo mutawasid waay a io a markii la yihahdo qariib waay ninka markuu kula fadhiya axmed yaad leedahay a cali oo kale yaa cali ay ka dhigan tahay axaadiid badanna way ku soo aroortay marka hadda waxaan inta ka galaynaa waxaa la yidhaha tarkhiim tarkhiim waxaa la yidhaahdaa fi luga tarqiiq rakhiimu lxawaashi laa huraaun walaa nazaru ou yiri laha basharun mithlu lxariiri wa mantiqun gabar buu ammaanay jirkeedana waa jilacsan yahay codkeedana waxa weeyaan waa yaryar yahay oo macnaha waxyaalaha dumarka lagu ammaanay kamid tahay in codkeedana uu gaaban yahay raqiiqna uu yahay luqa ahaan saasaa la yihahda eh, istilaax ahaanna waxa weeyaan xadfu aakhiri lmunaada takfiifan munaadihi aakhirkiisa xarafka ugu dambeeyo la gooyo laysa liajli cila sarfiya walaa cila tatacalaq binidaa inamaa takfiifan oo ninki markuu nooca maa min ataxabubna waa ku jirtaa ayib marka wuxuu leeyahay musanifka wayajuusu waxaa banaan tarkhiimu lmunaadaa munaadihi in laga gooyo oo la tarkhiimiyo la nusqaamiyo almacrifati almunaada almacrifati munaadaha macrifada ah in wax laga gooyaa banaan wahwa tarkhiim waxaa la yidhaahdaa xadfu aakhirihi munaadaha aakhirkiisoo la gooyo takhfiifan si fudayd awgeed loo gooyayaa la yidhaahdaa fadu taa-i munaadaha ta'da u saaxibkaa mutlaqan yurakhamu mutlaqan haddii midka loo naadinayo oo isimka loo naadinayo ou taa u ta'niith ay ku jirto yajuusu takhiimuhu biha iyadayaa laga goynaya muطlaqan macnaha waxa weeyaan saddex xaraf ha ahaada ha ka badnaada ha yarhaada macrifo ahaada nakira ha ahaada muطlaqan saasaa lagala jeeda marba haddii isimka taa-utaaniitha ay ku jirto munaadana ou noqdo ayan kana nawcuhu wa ayan kaanat xuruufuhu yajuusu tarkhimuhu ka qowlika waxaa tidhi yaa طalxa wa ya huba طalxatu طalxa taa-u taaniitha ku jiro lafdigiisa muanath ka yahay macnahana mudakar waay lafdi ahaan haddii laga fiiriyo taa-u taaniitha ku jirto laakiin magac wuxuu u yahay rag buu magac yaa loo bixiyaa marka waxaad leedahay yaa طalxatu inaad tiraahdo munaadihii caadiga waay inaad tarkhiim gelisid oo yaa طalxa aad tiraahd ama yaa طalxu waa noo imaan doontaa laba luqa wa yaa thuba aada leedahay yaa thuba tu ay asalkeedii aheyd saas waa bannaan tahay thuba bimacna aljamaaca waay marka taadiyaa laga goynayaa thuba in la yihah yaa thubu waa imaa doontaa laakiin maadaama isimkan taa-u taaniitha uu ku jiro eh, calam ha ahaado sida talxa oo kale ah ama nakira ha ahaado sida thuba oo kale ah ama afar xaraf ha noqdo sida dalxa oo kale ama saddex xaraf sida hubo oo kale yajuusu tarkhiimuhu marka markaad tiraahd yaa dalxa markaad tirahdid wiilkaaga yar aad ugu yeertid waxa weeyaan nooc oo min eh, alihtimaami bihi wataxabubi magaciisa sida kunyadiiba ay macnaha qofkii ay u tahay taqdiir yaa ninkaa nooc min ataxabub waay iyadoo takhfiifna ah iyo haddana macno kale ay faa'iideynaysaa wagayruhuna bisharطi damihi wa calamiyatihi wa mujaawazatihi halaaثata axrufin wagayruhu wa yurakhamu gayruhu ama wagayruhu yurakhamu wixii taa-u taaniith ay ku jirto waxaanan ahayn waa la tarkhiimiyaa bisharطi damihi inuu godan yahay a u shardi ah iyo calamiyatihi inuu macrifo yahay uusan nakiro ahayn oo calam uu yahay iyo wa mujaawasatihi inuu ka gudbo thalaathata axrufin saddex xaraf ka qowlika weeyaanu yaa jacfu aa tiri jacfar ayahed yaa jacfa yaa jacfu daman wa fatxan inad godido yaa jacfu aa tiraadid waxaa waa luqatu man laa yantadira la yidhaahdaa xarafkaad goysay niyada waad ka goynaysaa isimkan inuu fada ku egyaha ula dhaqmay mufrad calam sida ya zaydu oo kale aad laheed daman taas wa fatxana luqatu man yantadir oo xarafkaas maqan asoo joogo aad niyeysanaysaa marka yaa jacfa aada leedahay marka waxaa laleeyahay eh, wagayruhu haddii isimkii taa-u taaniitha ay ku jirin saddex shardi o shardi inuu yahay horta isimkaas mabni cala dami inuu yahay uusan ahayn mudaaf iyo mushabah bilmudaaf iyo nakira hayra maqsuuda o mucrab inuusan ahayn wa calamiyatihi inuu haddana calam yahay oo musanifka wuxuu calamiyatihi ugu baahday liannuu nakirada maqsuudada inayna soo gelin nakirada maqsuudada yaa rajul haddaad tiraahdeed musanifka macrifay qeyb ka tahay laakiin macrifadii haba ahaatee calab ma aha lanno macrifada damiira kamide calabmaa kamide ismu ishaara kamide ism mawsuula kamide macrifa hadii liila todobadii baabaa soo gelayso calam hadii liilana waa baab min abwaabi lmacrifa marka maadaama asiga yaa rajulu ou macrifada ku tirin jiray oo nakirada maqsuudada waa macrifo ou musanifka aaminsanay yaa wuxuu u baahday inuu ayada ka bixiyo yiraahdo wa calamiyatihi inuu shaygana mabni ahaado waa shardi inuu mabni oo dhanna usan ahayn oo nakiro maqsuuda usan ahayn oo calam uu yahay wa mujaawasatihi inuu ka gudbano waa shardi thalaathata axrufin saddex xaraf ka qowlika tiri yaa jacfu daman wa fatxan musanifka markaasaa faahfaahinay wuxuu ri min axkaami اlmunaada munaadiyi axkaamtiisa waxaa kamid atarkhiimu wa huwa tarkhiim waxaa la yihahda xadfu aakhirihi munaadaha aakhirkiisa oo la xadfa takfiifan wa hiya tasmiyatu qadiima macnaha magac cusub ma ahan oo dadkii horo carabtii horo naxwada intaan la dejinin xataa tarkhiimka waa isticmaali jireen wa ruwiya waxaa la wariyay anahu qiila libni cabaas in loo yiriyey ina bna mascuud saxaabigaas cabdulaahi bni mascuud ah wuxuu qaraa wuxuu akhriyey wanaadow yaa maali yuu akhri baa lyidhi faqaala bnu cabaas wuxuu iri maa kaana ashqala ahla annaari can اtarkhiim maa ashqala kaanada waa tii la ziyaadin jiray oo kaanada ficla tacajub bayna shay-ayni mutalaasimayna la ziyaadiyaa ka bayna ficla tacajubi wa maa dhexdoodoo kale marka maa ashqala maxaa ka shuqlin badiyey ahla naari naarta ahalkeeda can tarkhiim tarkhiim nin oo yani nabad qabo faraxsan yaa isticmaala ahlu naar xoogba ma u helaane sow ibnu mascuud qiraacadan u akriya oo hadiina ahlu naar markay leeyihiin wanaadow yaa maaliku liyaqdi calanaa rabak liyaqdi calayna rabuka xoog umaba helaan be say tarkhiim u isticmaaleen buu iri ibnu cabaas dakarahu zamakshari wagayruhu ayib wa bacduhum wa can bacdihim qaarkood markii ibnu cabaas hadalkaas ou ku ictiraaday ibnu mascuud ay maqleen yaa waxay yihahdeen ana aladii ki xasana tarkhiima tarkhiimka ama goynta wanaajiya hunaa ana fiihi waxaa ku sugan tarkhiimkaas alishaarata in lagu farfiiqo ilaa anahum ahlu naarti yataqaacuuna inay goynayaan bacda alismi isimka qaarkiis inay goynayaan waa lidacfihim can itmaamihi ayagaaban awood u helen in dhammaystiraa marka yaa maali markay leeyihiin xataa awood oo yaa maaliku ku dhammaystiraanay waayeen marka tarkhiimka anaga isticmaalayna ariiqadan isticmaalayna nooc min maxaan ku irahdaa taxabub wal wtafanun fi lcibaara ayaga kama ahan laakiin ayaga tabaray ka tahay marka baciid ma aha inay yaamaal yiraahdaan ayagoo sababta ku ximbaartay ay tahay tabardaro ay kelimadii dhammaystiri waayeen yay qole ku towjiihiyeen waa iska macquul in habata dalika can ibni cabaas waay markaasuu musanifku wuxuu iri wa an yakuuna ismu macrifatan wa an yakuuna alismu inuu yahay macrifatan isimka horta macrifo inuu yahay macrifo markii la yidhahdo madaxa ku hayso waxa weeyaan toddobadii isim oo macrifada ahda soo wadagelayso thuma in kaana makhtuuman markuu macrifo noqdo kadib bitaa'i haddii uu yahay lam yushtarad fiihi calamiya macrifada qeyb kamid mid ah calam inuu sii ahaado shardi ma aha walaa ziyaadatana looma shardiyo walaa ziyaadat lam yushtarad ziyaadatun waay cala thalaatha saddex inuu ka dheeryahay fataquulu fii hubatin waxaad leedahay wahiya aljamaacatu weeyaane yaa thuba yaad leedahay ayib kamaa taquulu saad dhihi laheed fii caaisha yaa caaisha yaa caaishu i caaisha waa macrifo thuba naftigeeda hadda musanifku wuxuu leeyay macrifo macnaha jamaaca khaasa loola jeeda wuxuu asiga musanifka yaathubu macrifo u leeyahay munaadaha galay awgeed yay macrifa ku noqotay asalkeeda thuba waa sida qowm oo kale waay musanifku wuxuu qabaa yaa qowmu yaa rajulu yaa thuba haddii la macaarifta inay ka mid tahay calab ma aha laakiin macaarifta ay ka mid tahay oo munaadahay ku macrifowday sidii ismu ishaarada macaarifta ugu mid yahay oo farfiiqintaas ou macrifo ku noqday yaa nidahana waxaa waye almunaada walow kaana asluhu nakira macrifo ou ku noqday saasuu musanifka qabaa marka ama ha noqdo macrifo oo sida thuba oo saddex xaraf ah ama ha ka badnaado nebiga wuxuu dhihi jiray baa lihi calayhi الsalaatu wasalaam wahwa thaabit fi اaxaadiiث الصaxiix xaaskiisa markuu yeera yaa caaishu ou dhihi jiray nabiga calayh الsalaatu wasalaam waa tarkhiim macnaha waxaa weeyaan gabadhii oo magaci loo yeeri magacaas oo nooc maa taxsiin baa ku jira tafanun fi lcibaara nooc min ataxabubi ilayha buu nabiga caleyh salaatu wasalaam u dhihi jiray yaa caaishu wa in lam yakun haddii uusan ahayn isimkii makhtuuman bita'i ta mid lagu khatimay falahu falilmurakhami halaathatu shuruud axaduha an yakuuna mabniyan cala adami in horta dama lagu bineeyo marka mabniyu calaa damir waxaa soo galay mufradkii calamka ahaa iyo nakiradii maqsuudada ahayd mabni cala dami markii la waxaa ku baxay kii mabni cala alif mabni cala alwaaw oo tahniyadii iyo jamc almudakari saalim ayaga mabni bay ahayn laakiin mabni cala dami ma ahayn mabni cala alif ay ahayn ayaga way ku baxeen liannahu waxaan idhi baabka munaadaha markan ku jirno mufrad waxaa loola jeedaa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf marka tahniyadii jamcii mufraday ka mid noqdeen oo calam ah laakiin mufrad calam ha ahaadaane mabnina ha ahaadaane laakiin mabni cala dami ma aha iga mabni cala alif mabni cala waaw wathaani midka labaad an yakuuna calaman inuu ahaado waay waxaa ku baxay meeshaas nakiradii maqsuudada ahayd nakirada maqsuud yaa rajulu hadaa tiraahdeed mabni cala dami waa tahay laakiin calab ma ahana waa macrifa laakiin calab ma aha marka almacrifa awsac min acalam min alcalam falcalamu juzءu min almacaarifi walaysa eh, eh, eh, maxaan ku irahdaa calamkiina ma aha shaamil lijamiic اlmacaarif wthaalitثu midka saddexaad an yakuuna inuu ahaado weyaan mutajaawizin mid ka gudbay halaaثata axrufin saddex xaraf inuu ka badan yahay wadalika naxwu qowlika weeyaano waxaa tiri xaarith iyo jacfar oo kale waay xaarith afar xaraf waay jacfarna afar waay saddex waa ka gudbadan yahay calamna waa yihiin mabni cala damina waa yihiin marka fiiri mabni calى dam waa yahnu lannahu mufrad waay calam waa yahnu xaaris iyo jacfar waa zayd iyo maxamed ay lamid yihiin taquulu marka waxaad leedahay yaa xaari yaa jacfa yaad leedahay walaa yajuusu ma banaano fii naxwi cabdillaahi wa shaaba qarnaaha an yurakhamaa in la tarkhiimiya ma banaano liannahumaa laysaa madmuumayni oo waxa weeyaan hadda cabdullaahi ishaaba qarnaaha mufrad calam waa yihiin laakiin mudaaf waay cabdullaahi waa mudaaf waa tarkiib idaafi ah shaaba qarnaahana tarkiib isnaadi waay macnaha shaaba qarnaaha labadeedii gees yaa cinroobay oo ficil iyo faacil ahay yaa qof magac loogaga dhigay shaaba qarnaaha marka qofkan waa duqoobay labadii gees baa ka cinroobay markaad tiraahdeed ficil iyo faacil waay asagoo ficilii faacilhaaba nin lagu magacaabo shaabaqarnaaha marka waxaa weeyaan lama tarkhiiminay cabdullaahi lama tarkhiiminay liannahum leysa madmuumayni madmuum maa ah, kana mabni kana mucrab cala alxikaaya shaabaqarnaaha kana yaa cabdallaahi baa laleeyay mansuub bifatxa daahiray noqonaysa oo asiga mabni ma ah walaa fii naxwi insaan insaan iyo wixii lamid ah lama tarkhiiminayo maqsuudan bihi xaal lagala jeeda mucayanun nin gaar eh soo loola jeeda liannahu leysa calaman ma aha ee waxawa nakira maqsuuda yaa insaanu haddaad tirahdid musanifku wuxuu u arkaa macaariftuu kamid yahay laakiin calam ma ah walaa fii naxwi zaydin wa camrin iyo waxakamina lama tarkhiiminayo liannaha thulaathiya waay oo waxaa weyaan inuu saddex ka badnaada la yihi kan waa saddex waa sadex lama tarkhiimi karo wa ajaaza alfaraau wuxuu baneey atarkhiima fii xakamin wa xasanin thulaathi haba ahaadeene tarkhiimkoodu baneey wa naxwihimaa oo min athulaathiyaati ah thulaathi kasta almuxarakati alwasat shay kasta oo thulaathi ah oon dhexdiisa reebnayn tarkhiimkiisuu baneey oo xakam iyo xasan wuxuu leeyaha yaa xasa ama yaa xaku yaa xasu waa la dhihi karaa bkhilaaf zayd wa camrin saddex weeyaan midka xarafka labaadaa reeban kan xarafka labaad ou reeban yahay laa yaqwa cala tarkhiim bikhilaafi اlmutaxariki fainahu yaqwa muxuu u yiri qiyaasan calaa ijraa'ihim ayagoo ugu qiyaas qaadanaya oo naxwu saqara oo jahannama magaceeda ka mid eh mujra zaynab ay kala mid dhigeen fii iijaabi manci sarfi in la sarfiya in la reebo oo la waajibiya oo waxaa layihi zaynab waxa weeyaan maalaa yansarif ijmaac liannahu waa muanath mutajaawiz thalaathata axruf ka badan waay markaasaa la yihi thulaathiga oo dhexdiisana uu xarakaysan yahay midka rubaaciga iyuu mid yahay oo mamnuuc min asarfi baa laga dhigaya laa mujraa hindin kala mid ma dhiginoo saqara iyo hindin a isku mid lagama dhigin fii ijaazati sarfi wa cadamihi oo hindi waxaa ku banaan likowniha thulaathiya saakinat alwasat in maalaayansarif laga dhigo marartu bihinda la yidhaahdo in munsarif laga dhigo marartu bihindin la yidhaahdo labadiba waa banaan tahay labada hindi ay ku baneeyeen saqara kuma banayno waxay yidhahdeen saqara iyo hindi thulaathi baa isla ahaadaane midan dhexday ka xarakaysan tahay saqar walidaalika talxaqu birubaaci sidaas oo kale waxay yidhaahdeen xakam iyo xasan zayd iyo camar lagala mid dhigi maayo oo zayd iyo camar waxaan leenahay tarkhiim kuma banaano waxa weeyaan dhexda ay ka reeban tahay awgeed bikhilaafi maxaan ku irahda xakam iyo xasan dhexda ay ka xarakaysiin awgeed yay rubaacigii xukumkiisa qaadanayaan io wa ijraa'ihim buu yihi jamazaa waxay macnaha ku socodsiiyeen oy haleeshiyeen lixarakati wasatihi dhexda uu ka xarakaysan awgeed mujraa xubaara xubaara oo kale kala mid dhigeen fii iijaabi xadfi alifihi aliftiisa in la goy waajib inay tahay fi nasabi laa mujraa xublaa kala ma dhigin xublaa oo kale fii ijaazati xadfi alifihi aliftiisa in la goy banaanaashadeeda iyo wa qalbihaa waawan in ay banaan tahay fiiri jamaza waa nooc min almashi jamaza waa waxa waa rubaaci asoo rubaaci ah yaa markii in la in nisba in la geliya la rabo jamaziyun a laleeyahay alifta oo jamazaa ugu dambeyso ya-da u qoran waa la goynaya yaa u nisba la keenaa bedelkeedii jamaziyun a laleeyahay waxa ay la mid noqotay marka alifteeda in la gooyo kii khumaasiga xubaara waa nooc min aطuyuur xubaara markii in yaa nisba la geliya la rabo alifta dambo xubaara oo ya-da u qoran waa laga goyna xubaariyun aa laleeyahay marka jamaza oo rubaaci ah yaa wuxuu qaatay xugumkii khumaasiga xubaara oo alifkaa la iskala marka muxuu ku helay xarafka miimka oo dhexda oo xarakaysan walidaalika wuxuu khilaafay xubla oo kale xubla iyo jamaza waxa weeyaan laba ismo isla rubaaci ah oo aakhirkeedana alifu taaniihi almaqsuura ay ku jirto xubla alifteeda labaa ku banaan in la gooyo oo xubliyun la yiraahdo iyo in alifta waaw loo bedelo xublawiyun la yiraahdo waxa labadaas ku baneey dhexda ay ka reebatahay awgeed yaa la yihi alifta laga goynayn liannahu dacfi baa ku jiro sida haboon alifteeda in loo baaqi yeelo oo waaw loo bedelo yaa fiican wa qalbuhaa waawan xasan oo xublawiyun la yidhaahdo jamaza ma la dhihin marka alifteeda ha loo bedelo oo jamazawiyun ha la yihah lama dhihin sababta waxaa layihi dhexda uu ka xarakaysan yahay awgeed taquumu maqaama xarfin raabic marka siga wujuuban in laga gooyo wa marka maadaama dhexda in laga xarakeeyo shaygii wax u soo kordhisay yaan xakam iyo xasan aan kala mid dhigaynin zayd iyo camar oo kale oo taxarukaas wasadka uu ka xarakeysan yahay yaa wuxuu siinayaa marxalo oo dheeraad ah oo isagoo rubaaci noqdoo kale ayib markaasuu musanif wuxuu iri wa ashartu biqowlii waxaan ku ishaaray yaa jacfu daman wa fatxan aan iri ilaa ana tarkhiima tarkhiimkii yajuusu fiihi waxaa ku banaan qadcu nadari in fiiradii laga gooyo can ilmaxduufi xarafka la gooyey inaan waxba la fiirinoon la sugin oo fatajcalu baaqiya baaqiga aad ka yeeshid isman bira'sihi isim sidaas ku dhammaystiran inaad ka yeeshid oo fatadumahu aada gudid wa yusamaa markaa waxaa lagu magacaabaa luqata man laa yantadir ninan waxba sugaynin inad in yaa jacfaru ou ahaa ra-di markaad goysay yaa waxaad ka dhigaysaa ra-di inayba ka maqneen oo isimkan fa'da ku egyahay marka isimka hadaad fada ku ekeysid waxaad uga dhigaysaa mufrad calam ah oo waxba ka maqnayn oo dama lagu banayna yaa jacfu fatadumuhu oo marka yaa xarfu nidaa jacfu munaada mabnin cala dami fi maxali nasbin asoon waxba ka maqnayn oo isimka saas ku dhamaystiranaad ka dhigaysaa wayajuusu waxaa kaloo banaan anlaa taqtaca nadara fiirada inaadan ka goynin canhu can ilxarfi lmaxduuf bal tajcaluhu inaad ka yeeshid muqadaran mid joogo oo la qadaray oo fa yabqaa isimkii wuxuu ku baaqi noqonaa calaa maa kaana calayhi sidii markii aan xarafka dambe laga goynin siduu ahay iyood ku baaqi yeelaysaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa lugata man yantadir nin wax sugaya lugadiisa yaa jacfaru yay ahayd radiyaa la gooy wixii kale waxaa ka bedelin jacfa yaa jacfa aada leedahay marka waxay noqonaya yaa xarfu nidaa jacfa munaada mabniyu cala dami alati cala alxarfi اlmaxduufi takfiifa fi maxali nasbin marka radi iyadoo joogtaa la ecraabaya fataquulu waxaad leedahay calى lugati اthaaniya lugada oo lugatu man yantadir fii jacfar haddaad tarkhiimisid yaa jacfa aada leedahay bibaqaa'i fatxati alfaai fadii fatxadeedu la baaqi yeelo wa fii maalikina waxaad leedahay yaa maali bibaqaa'i kasrati laami wa hiya qiraatu ibni mascuud qiraa'atu ibni mascuud markaa lugatu man yantadir isimku wuxuu icraaban yahay xarafkaas maqan damadii saarneed uu icraaban yahay wa fii mansuurna waxaad leedahay yaa mansu bibaqaai damati saad wa fii hiraqla waxaad leedahay yaa hiraq bibaqaai sukuuni qaafi yacni haddaad laba xaraf ka goysid haddaad hal xaraf goysid mansuur hadda marka yaa mansuur ilaa waaw iyo ra-a la goy waa noo imaan doontaa hadalkeeda marka xarafkii dambe markaad goysid intii soo hartay sidii ay ahayd intaanan la goynin ku baaqiyeel icraabtana waxaad ka dhigtaa waxaad dul saartaa xarafkaas maqandamadii saaray icraab aad icraabaysa wa taquulu cala luqati اluulaa waxaad leedahay alatii luqatu man la yantadir ya jacfu wa yaa maalu wa ya hiraqu bidami acjaazihina aakhirkooda oo lawada godo wa hiya qiraa'atu abisari alghanawi marka marka maxay noqonaysaa ya jacfu markaad tiraahdo mabniin cala dami waxaad niyeysanaya idoon waxba kaa maqnayn wa yaa mansu yaad leedahay biijtilaabi damatin gayri tilka alatii kaanat qabla tarkhiim fiiri yaa mansuur markii la yidhaahdo yaa jacfu markii la yidhahdo jacfudan damadan damba la keenay waay munaadaha keen jacfar bay ahayd laakiin yaa mansuur luqatu man laa yantadir markii laga dhigo oo ra-di waa la gooy waawdi waxaa loo goynaa isim waaw ugu dambee ma jiro marka sayna u dhicin waxaan carabiga nadiir ku lahayn inuu meeshii yimaado yaa waawga loo raaciyey ee tarkhiim hadda laba xaraf ma laasiminayo marka haddii la yidhaahdo yaa mansuur hadday ahayd oo waawdii ra-di la godo oo la gooyo saadkii awal waa godnay godaalkan oo saadka raacsan ma kii horaa mase waa mid uu munaadaha keenay markaasuu le kii horoo saarnay waa la gooye midkan icraabaa keentay yaa xarfu nida mansuub munaada mabniun cala dami fi maxali nasbin saadkan fii luqati man laa yantadir godaalka saadka saaran kii hore ma aha laakin biijtilaabi damatin ah. damo oo lasoo jiitay ayri tilka latii kaanat ayri tilka taas waxaan ahayn alatii kaanat qabla tarkhiim mansuur markuu ahaay ou isimka dhamaystirnay saadka waa godnay godaalkaas ma ah kii waa la tuuray midkaanoo craabta u watay a la keenay laakiin luatu man lugatu man yantadir haddii la yidhaahdo yaa mansuur ayadoo ahayd hadii waawigii ra la gooyo yaa mansuur damadan waa damadii horeo saadka hore u raacsanayd isimkana waxaa lagu bineey ra-daas maqan damada saaran yaa lagu bineey marka labadaas farqiga u dhexeeya ogow markaasuu musanifkaasoo hadalka sii wataa wuxuu iri wa yuxdafu <clears throat> kana min naxwi salmaan wa mansuur wa miskiin xarfaani baa laga gooyaa wa min naxwi macdii karibne alkalimatu thaaniya laga gooya haddii isimkii xarafka aakhirkaa uu ka horeeyo xaraf min xuruufi liin oo waaw ree oo damo ka horeyso iyo ya kasra ka horeysay alif oy fatxa ka horeyso xuruufu lmadni waa la yidhaahdaa haddii xarafka dambe la gooyo lama dhahayo markaan yaa salmaa yaa mansuu yaa miskiin lama dhahayo laakiin ya-di waxay ku taagsanay xuruuftan oo xuruufi cilada eh, xarafka dambey ku taagsanaysa haddii xarafkii dambe laga gooyo kaligeed ma istaagi karta iyadana way raacaysa marka laba xaraf <clears throat> yaa saas ku go-ay wa min naxwi macdii karibne waxaa laga goynaya alkalimatu thaaniya tarkiibka saddex tarkiiba carabiga ka jirto tarkiib isnaadi ah iyo tarkiib oo maxaan ku iraa idaafi ah iyo tarkiib masji ah. laba tarkiib horyaan usoo sheegnay tarkiibkii idaafiga cabdullaahi oo kale tarkiib lama gelinayaan niri tarkiibkii isnaadiga shaaba qarnaaha oo kale jumla oo mubtada iyo khabar ka kooban ama ficli faacil qof haddii lagu magacaabo tarkiib lama gelinaya waxaa soo haray markaan tarkiib masjigaa soo haray ayib tarkiibka masjiga qolo naxwiyiinta waxay leeyihiin waxa uu la mid yahay taraakiibtii kale maba la gelin karabo tarkhiim oo yaa macdii karibu in la yiraahdo keli ah iyo inaan inan loo inaanba tarkhiim la gelinaynin laakiin qaar ibnu maalig iyo rag badan ay ku jiraan yaa waxay leeyihiin tarkiibka hadduu masji yahay tarkhiim waa la gelin karaa marka maxay noqonayaa yaa macdii karibtaa la goy oo kelima thaaniya ah marka luqatu man yantadir iyo luqatu man laa yantadir eh, ma kala gelay ma sameeya shaarixa yaa noo sheegaya fiiri markaasuu ri almaxduuf litarkhiimi calaa thalaathati aqsaamin midka tarkhiim daraaddeed loo xadfayo saddex qeyb waa axaduhaa an yakuuna xarfan waaxida wa huwa algaalibu kamaa mahalnaa sidiinan soo dhaaftay caaisha iyo jacfar iyo thuba iyo hal xarafaa laga wada gooye athaani an yakuuna maxduufkii inuu noqdo an yakuuna almaxduufu xarfayni wa daalika midka xarfayn noqonayo fii ma ijtamacat fiihi arbacatu shuruud isimka laba xaraf laga an yakuuna inuu ahaado maa qabla alxarfi alakhiir xarafka dambeeya kan ka horeeya zaa'idan inuu noqdo ko athaani an yakuuna muctalan inuu yahay oo waaw iya iyo alif athaalithu an yakuuna saakinan inuu reeban yahay ee waawda alifka maba suurageli karta inuu reeban yahay maahine laakiin waawda iyo da marna waa reebin karaa marna waa la xarakeyn karaa waraabicu an yakuuna qablahu xarafkaas oo xarfu cilaha oo reeban waxaa ka horeeyane thalatha an yakuuna qablahu thalaathatu axrufin saddex xaraf inay ka horeyso iyo famaa fowqaha iyadoo shuruudii afarta dhammaystirantay wadalika naxwu salmaan wa mansuur wa miskiin calaman xaal ay yihiin oo macnaha hadday dad magac u yihiin waa taquulu waxaad leedahay salmu wa mansu yaa misku yaad leedahay laba xarafaad ka jirtay liannahu hadda u fiirso salmaan lee soo qaado salmaan shardiga ugu horeeya waa maxay shardiga ugu horreeya musanifku wuxuu an yakuuna maa qabla alxarfi alakhiir zaa'idan salmaan waxaanu ognahay sida maalaa yansarif noogu dhimaan doonta alifta iyo nuuntaaba ziyaado wada ah oo waxaa la yidhahdaa isim kasto oo aakhirkiisa alif iyo nuun ziyaada aakhirka kaga jirto maalinsarif ou noqonaa noo imaan doonto nuuntana waa zaaid aliftana waa zaaid marka alifti ziyaada saadid waay ko an yakuuna muctalan maa qabla akhiirka muctal inuu yahay waay salmaan akhiirka waa nuunta maxaa ka horeya alif alif min xuruuf اlcila waa labo athaalitثu an yakuuna saakinan salmaan alifta waa reeban tahay mansuur waawga waa reeban yahay miskiin yadi waa reeban tahay alraabicu an yakuuna an yakuuna maa qablahu halaaثata axruf ama an yakuuna qablahu halaaثatu axruf famaa fowqaha salmaan alifta maaqa xarafaa ka horeyso miim iyo laam iyo siinaa ka horeyso marka shuruudii waa dhammaystirtay shuruuddaas markuu dhammaystirtaa waxaa ku banaan in labada xaraf xarafka dambe midka dambe oo liinka ah oo jilacsan in la raacsiiyo wa min dalika qowl shaacira kamid e eh, yaa marw ina matiyatii maxbuusatun tarju lxibaa'a wa rabuhaa lam yayasi uu yiri ayib yani farasdaq wuxuu leeyahy yaa marwu yaa marwaanu yaa salmaanu ay lamid wuxuu leeyahay marwaan ibn اlxakam yaa maru marwow ina matiyatii daabadayda maxbuusatun weeyaan mid la xabisay oo gurigaad hortiisay ku xelan tahay tarju lxibaaa waxa weeyaan in wax la siiyay rajaynaysaa wa rabbuhaa rabbigeedana lam yeyas ma quusanin wuxuu leeyahay daabadii waxay rabtaa wax lagu sagootiyo oo calaf iyo wax in la siiyo anigana oo saaxiibkeedo saaranne weli ma quusaninoo inaad cadiyadii wax iga siisid weli rajaanka qabaa buu leeyay marka waxawa waaxid mutasawil binafsihi wa bidaabatihi anigana wax baan rabaa daabadaydana wax bay rabtaa yaa marwu ulajeedada shicirkaas wa yaa marwaanu ay ahayd nuunti iyo aliftiyaa lays raacsiiye yuriidu wuxuu u jeedaa yaa marwaanu wa qaala aakharu midka kale wuxuu ri qifii fanduri yaa asmu hal tacrifiinahu ahaada almugayriyu aladii kaana yudkaru wuxuu ri qifii istaag fandurii fiiri yaa asmu yaa asmaau asmooy hal tacrifiinahu ninkan ma garanaysaa markaasaa wuxuu saa isku jawaab wuxuu ri haada almughiiriyu ninkaa reer ninkii reer mughiira ahay miya aladii kaana yudkaru midkii la sheegi jiray aniga waxaan maqli jiray haada almucaydiyu aladii kaana yudkaru nin oo mucaydi la dhihi jiray oo la carabta ay dhihi jirtay tasmacu bilmucaydi khayru min an taraahu mucaydi markii laga hadlay nin oo deeqsi a ah, geesi a ah, wax wax tar ah wax ku ool ah waay haddii aada aragtid nin aad u gaaban oo si kale u dayactiran markay wixii markii lagaaga sheekee nin geesi ah oo deeqsi ah waxaad iska tasawuraynin awood badan jamiil ah laftiisa ay weyntahaad iska tasawuray marka ninkii lagaaga sheekey jira hortaada uu kasoo baxa nin yaroo mucaaqa mucawaq ah oo asigaba yacni gaaban oo tabar daran oo qurax daran markaasaa waxaa weeyaan hada almucaydiyu aladi kaana yudkaru sidaas w marka maxalu shaahidka had dirtaan waxa weeyaan qowl shaaciri yaa asma uu yiri yaa asmaau weyaan shuruudii isimkaas waxaa weeyaan alifta ku jirto asmaa saddex xarafaa ka horeyso ayada waa reeban tahay maa qabligeeda waa maftuux xarfu cilo waa tahay kulu shuruud markaasuu waxa weyaan hamsadii dambe aakhirka iyo aliftii israacsiiyey markaasuu yaa asmu uu yiri yuriidu wuxuu u jeedaa yaa asmaau inuu yihahdo wa yajibu اlikhtisaaru in lagu gaabsadaa waajib e calaa xadfi اlxarfi اlakhiiri xarafka dambo keli in lagu gaabsado markii la goynayo waajiba fii naxwi mukhtaar oo kale man xaal u yahay mukhtaar waxaa laleeyahay hadii in tarkiim la geliye la rabo ra-da keli unbaa laga goynay lianna almuctala xarafka jiran oo alifta ah asliyun weeyaan zaa'id ma ah lianna aslahu wuxuu ka yimid mukhtayar ama mukhtayir isim faacil isim mafcuul faubdilat ilyaau alifan maxaa yeelay liannahaa taxarakat wanfataxa maa qablaha mukhtaar marka markii alifta la raacsii kara waxa dambe waxaa u shardi ahayd in alifta ay ziyaado tahay laakiin mukhtaar alifteeda ziyaada ma asal oo yahay ka timid wa can ilakfash waxaa laga wariyey ijaazatu xadfihaa in la xadfi kara banaanaashadeeda tashbiihan lahaa bizaa'ida iyadoo mida zaaidka lagu shabahay zaaid ba ahaanine ayadaa lagu shabaha kamaa shabahuu say u shabaheen alif muraama muraama alifteeda fi nasabi bialifi xubaara say ugu shabaheen oo faxadafuuha ay u gooyeen fiiri muraama alifteeda ficilka muraama ama sida uu u yaala haddii uu yahay haddii uu yahay muraama min ramaa ay ka timid ramaa alifteeda dambo waa alif oo asal ah oo ficilka hadday ficilka asal ku tahayne min baabi owlaa e, makaanka oo darfu makaanka miimiga iyo masdarka kulli waxaa weye asalay ku noqonaysaa marka muraama alifteeda waa asal markii nasab la geliyeyne muraamiyun la yiri alifti inta la gooy baa yaa-odi yaa nisba la keenay oo waxay ku shabaheen kii zaa'idka idka ahayo xubaara alifteeda oo kale oo xubaariyuna on hore usoo niriya oo asiga aakhirkii waa laga gooye wa fii naxwi dulaamis waxa weeyaan xadafkii buu ku baneeyey calaman xaal uu yahay maya wa fii naxwi dulaamisin dulaamis iyo wixii lamid eh in iyadana xaraf ka badan laga gooyo ma banaano wayajuuzu likhtisaaru baa wayajibu likhtisaaru baa waajib eh, calaa xadfi xarfi alakhiir xarafka dambe in la gooyo lagu ekaysto fii naxwi mukhtaar iyo wa fii naxwi dulaamis oo dirac ah asalkiisi dulaamis iyo wixii la mid eh hal xarafaa laga goyn karaa laba lagama goyn karo calaman xaaluu yahay asalkeeda cambuurbireed buu ahaa laakiin hadda waxaa lagu magacaabay ninaa qof magac looga dhigay lianna almiima dulaamista wa in kaanat zaa'idatan haba ahaatee bidaliili qowlihim oo yidhaahdeen dircun dulaamisun ay yidhaahdeen iyo wa dircun dilaasun fiiri markaan inay miimta zaa'id tahay waxaa u daliil ah marna waa joogtaa dulaamis marna way maqashaan way maqantao dilaas baa la yidhi marka maadaama hadda markaan yidhaahdo dulaamis markaan yidhaahdo miimtaas haddii xarafka dambo la gooyo xarafka ka horeeya lama goyn karo maxaa yeelay liannahu xarfu cila ma ah walaakinaha xarfun saxiix laa muctalun ma ah miimtii min xaytu ziyaada alifti iyo waawdi waa kala mid tahay laakiin shardiga labaad wuu ka mid ahaa marka xarafka labaad la raacsina an yakuuna min xuruufi cila miimkii marka zaaid waaya laakiin min xuruufi cila ma ah wa fii naxwi saciid iyo wa cimaad iyo wa thamuudne in xarafka dambe markii la gooyo kan kale lama raacsii karo oo waxa ka horeey hadda fiiri waaw thamuud daalkeeda waawaa ka horeey cimaad daalkeeda alifaa ka horeey saciid daalkeeda ya reebanaa ka horeyso maca daalika yadaas iyo alifta lama gooyin karo iyo waawdo lianna alxarfa almuctala xarafka jiran lam yusbaq bithalaathati axrufin saddex xaraf kama horeyso oo lagalama hormarin oo waa maxay hadda saciid yadi waxaa ka horeya laba xaraf siin iyo cayn marka waxaa weyaan in saddex xaraf ka horeeyaa la shardiya ayib wa anshada siibawehi wuxuu soo guuriyey shicir ahaan munshid waxaa la yihahdaa aladii yaquulu bishicri gayrih munshina aladii yaquulu shicra min qibali nafsi tanakarti mina bacda macrifati lami wa bacda atasaafi waashabaabi almukarami marka wuxuu leeyahay tanakarti waadna inkirtay buuri iri minaa annaga macnaha waad isku kaa inkirtay oo waxaadan na aqoonin baad iska dhigtay bacda macrifatin aqoon kadib lamiyaa lamiisu gabadha lamiis la dhihi jiray waad na inkirto waxaad tiriyey wax idiinma aqaano goormaad na inkirtay maraan sanawaad aan is aqooni jirnay wa bacda tasaafi miyaadna inkirtay buu iri markii aan saafi isku ahayn iyo washabaabi wa bacda shabaabi lmukarami shabaabnimadii oo la karaamay kadib iyo macnaha wadaaynimadii saafigeed kadib maadna tiri idiinma aqaano wax la yaab la waay marka fiiri macnaha waxaa weeyaan ninkan wuxuu sheegana gabadhan in is aqooni jireen macrifo uu ka dhexeey markiu duqoobay tanakarat caleyh tanakurka waxaa la yidhaahdaa qofkii wanaag idinka dhexeeyo wax wanaag oo nagama dhexeey aada u dhaqantid marka maxalushaahidka lamiidaas yaa lamiisuwa marka fiiri wuxuu gooyey siintii ugu dambeyso hal xarafa ah ya oo reebneedo min xuruuf ilcilla ma raacsiinin sababta loo raacsiin waayo waxaa ka horeeya laba xaraf ah lamidi saas waa ayib wa fii naxwi habayakh waqanawar eh, faxadafu siina faxadafa siina ayaa lamiisu buu u jeedaa faxadafa siina faqad oo ya-di ma raacsiinin wa fii naxwi habayakh Eh, in la xadfo laba xarf ma banaan ee eh, hal xarf in lagu ma banaan lianna xarfa alcilati xarafkan hadda habayaq waxa weeyaan eh, waa shan xaraf liannahu xarafka shidan labuu ka dhigan yahay ha iyo ba iyo laba ya iyo kha shan waay marka yaadaas labada ya midood waa zaa'id in la gooyana ma banaano waxay u banaaneen lianna xarfa alcillati muxarak habayakh yadio xarfu cile io qanawar waawdi waa kordhigan yihiin annagana maxaan soo niri inuu xarfu cilo ahaada saakinna uu yahay haddii uu xarakaysan yahay lama goyn karo ee markasee laleeyahay yaa habayu khada kelian baa la goyn karaa yaa qanawu abayaq midka ninka buuran baa la yidhah qanawar hadda macnihiisa ma xasuusto wathaalithu midka saddexaad yacni markii uu noo soo sheega uu yihi maxduufka calaa thalaathati an yakuuna xarfan waaxida an yakuna xarfayni athaalithu an yakuuna almaxduufu kalimata birasiha kelima dhan in la gooyo wa dalika fi lmurakabi tarkiiba almasji wadalika midka hal kelimo o dhan laga goynayo fi lmurakabi buu ahaaday tarkiib almasi naxu qowlikao macdii kariba aad tiri io waxadra mowta taquulu waxaad leedahay yaa macdii wayaa xadru yaad leedahay mida dambea laga goynay marka luqatu man yantadir haday tahayne kan maqanaa la ecraabay luqatu man laa yantadir haday tahayne midka joogo yaa xadru yaa macdiyu aa laleeyahay markaas faslu wayaquulu lmustakiitu yaa llahi lilmuslimiina bifatxi laami lmustagaathi bihi ila fi laami lmacduufi aladii lam yatakarar macahu yaa naxwu yaa zayda licamrin munaadihii iyaan kusii dhex jirnaa waxaan inta ka gelaynaa waxa la yidhaahda istigaatha istigaatha iyo nudba iyo taxdiir iyo waxaasoo dhan min lawaaxiqi wa tawaabic lmunaadaa bay kamid yihiin istigaatha waxaa la yihahdaa nidaau man yukhalisu min shidatin aw yuciinu calaa dafci mashaqa yacni inaad u yeeratid qof oo macnaha dhib ku haysto ee kaa bixinayo ama inuu kuu kaalmee mashaqo ku haysatay inuu kaa reebo kuu kaalmeeya la yihahda marka istiqaathada baabulcaqiiday cilaaqa la leedahay istiqaathada waxa weeyaan ilaahay in wax la weydiisto waidaa sa'alta fas'al illaah istiqaathada weliba way kasii daran tahay waa qof xaala mudara oo dhib weyn ku jiro waxa loo naadinayaa wa mathalan qof baa yaxaas qaaday intaad dhihi cabdiqaadir jeylaaniyow sheikh fulaanow istiqaatadaas waa shirki weeyaan liannahu waxa weeyaan waqti shidda wax wax kaa bixi karo ilaahay unbaa laga arka aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suuءa wayajcalukum khulafaaءa alardi a ilaahum maca allah ilaahaas bas unbaa istiqaatada ay gaar ku tahay istigaatha masmuuc sharcan baa jirto oo waa maxay in nin adiga kula mid ahoo nool an tastakiitha bixayin fii maa yaqdiru calayh ninaad tiriyay mathalan gaari baa waxa weeyaan yaa dhex kaaga jabay warniho kaali io gargaar oo gaarigan ila riix waa nin xayi ah oo joogo inuu gaariga kula riixa waa kari karaa wuxuu qudro ku leeyahay waa laakiin gaarigaa kaa fadhiistay sheekh cabdiqaadir jeylaani oo ii kaalay gaarigan ii riix waxa weeyaa nin meyd ah istiqaata in lagu samaysto shirki waay marka masaladan waxaa weeyaan baabu nidaana way soo gashaa wa hiya ahamu abwaabi alcaqiida qofka inuu ilaahay ku xirnaado waxa weeyaan inaad makhluuq istiqaaho weydiisad isaa'at ladab maca allahi baa ku jirta ilaahay miyuusan kari karin limaada aad ilaahay ugu leexata mase kalsooni xumo yaa ku qabto ilaahay wax iima qabanaya ninkaana wax ii qabo kara baad leedahay waxyaalo badanaa ka ratib mayo masalada oo tawasul iyo istigaatha wax iscilaaqa iskula ma aha yacni alistigaatha waxa weye khilaafka ma jooga anaha min ashirkiyaad inay tahay makhluuq nin dhintay in istigaatha la weydiisto heblowow janna igeli heblowow wiil isii heblow inta iga bixi inaad tiraahdied qabri ninkiisa aad tiraahdi waa gaalnimo weya laakiin qofka saas dhahayo haddii dad la ibtileeyey oo dad ay dhumiyeen ooy u arkaan islaamka dhaawac inuusan gaarsiinayn arrintaas ayada ah waxa weeyaan xujadii in lagu oogay gaalnimo ku noqon karaan oo la yidhaha waxaan sidaana yihiin ninkan weliga ah ama ninkan wanaagsan ku dayasho unbuu leeyahay wanaagiisa ood maqasho loogaga daydo laakiin cibaado looma sarfi karo in la yidhaaho dad kale ay ka maqlaanaan shart haddayna ogaanin waa jaahiliin in wax la baray u baahan yihin almuhim istiqaatada waxa waa masala tawasulka laakiin waxa weeyaan istiqaatada waxay kaga duwan tahay ilaahay baad weydiisa ilaahayow waxaas isii nebiga aada jeceshahay jaahiisa wax igu sii sida saxiixa waa mamnuuc waay laakiin adig hadda makhluuq wax ma aadan weydiisanin ilaahay baad wax weydiisatay laakiin shafeeca oo jid kalaad u martay ilaahay toos u aad baa lagu leeyahay waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibun ujiibu dacwat adaaci idaa dacaani markii dadka kale waa sida loo wadanayo waxa weeyaan waa markii qofka ama uu kaa fogyahay ama uusan ku aqoonin ilaahay wuu ku yaqaana haddana wuu kuu dhow yahay waa ku maqla fa inii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaani maxaa keenay marka cid kale markii la baryayo loo maro marka arintaas waxaa weyaan arrin aada u adag anu soo laabana baabkiina marka istigaatha nidaau man yukhalisuka min shidatin aw yuciinuka calaa dafci mashaqa yaa la yihahda luga ahaan laakiin naxwo shaqa kumala taas liannahu naxwada waxaa weyaan kelimada aakhirkeeda unbay fiirisaa laakiin min xaytu lmacnaa waay marka arkaanuu leeyahay mustagaathu bihi iyo mustagaathu lahu iyo adawaat listigaatha ay jirto mustagaathu bihi midka gargaarka laga dalbayo oo aada leedahay ilaahayow haddaad tiraahdid ilaahay mustagaathu bihi allihii gargaar laga dalbay wa mustagaathi lahuna haddaad tiraa yaa llahi lilmuslimiina muslimiintana mustagaathi lahu midkii gargaarka loo dalbay waay adawaadkan laamtan hadda la adeegsanayo naxwada hadda looga hadlayane adawaat listigaatha waay oo oy xarfu nidaa qeyb ka tahay laamtaas maftuuxada qeyb ay ka tahay adawaadkeedii waay marka alsmu اlmustagaathu bihi saddex xaalou leeyahay an yujara bilaamin maftuuxa laam oo kor dhigan in lagu jaro yaa lallaahi yaa la zaydin yaa la camrin markii la leeyahay laam kor dhigan inay gasho hal xaalo wa xaalada labaad in laamti inta la gooyo alif lagu bedelo oo meeshii yaa la zaydan dhehed yaa zaydaa licamrin aad leedahay war zaydow camar u kaalmay maanta meel xunuu ku jiraay midda saddexaad in laamtina la gooyo alifna aan gadaa laga gelin oo yaa zayd la yidhaahdo ya zaydu licamrin war zaydow camar u kaalmay saddexdaas xaalo yay leedahay musanifka marka waa noo sheegi doonaa markaasuu ri wayaquulu lmustagiitu ninka gargaarka dalbay wuxuu leeyahay yaa lallaahi allihii laga dalbay waa gargaarka lilmuslimiina yaad leedahay midka loo dalbay gargaarka marka fiiri almustagaathu minhu oo allaahida ah laam kor dhigan laamta markii ay wax jaraysa waa hoos dhignaa jirtay fiiri eh, waxaad leedahay lizaydin maalun wahabtu laka eh, eh, mathalan licaliyin wahabtu licaliyin laamtii la yaqiino laamuljarka aheed waa hoos dhignaa jirtay ilaa inay damaair gasha maahini laamuljar hadday damiir gasho waa kor dhigan tahay waxaad leedahay wahabtu laka laamu xarfu jar waa waana dhigan tahay marka waxaa la yiri laamu lmustagaathu minhu ama bihi waa kordhigan tahay waana laamu ljarwa yaa xarfu nidaa wallaahi allaamu xarfu jar allaahi ismu mustagaathu minhu majruuru bilaam munaadihina waayaho ilaahay baad u yeertay ood bariday yaad ugu bariday in muslimiinta u gargaaro laamtan dambo lilmuslimiina oo mustakaati lahu ama mustakaahu min ajlihi way hoos dhigan tahay isimkina majruur markaasuu wuxuu ku yiri wayaquulu mustakiitu wuxuu leeyahay yaa lallaahi lilmuslimiina bifatxi laami lmustakaahi bihi midka gargaarka laga dalbaay laamtiisa waa kordhigantah yaa lallaahi yaad leedahay yaa zaydin licamrin yaad leeda kan hore waa kordhigan yahay ko meeshi maxaa ku jiro wa kasri laami mustagaathi minhu mustagaathi lahu midka gargaarka loo codsana laamtiisana waa la hoos dhigaa musanifka hadda wuu ka aamusay liannahu asalkeedii bay ku baaqi tahay laamta wax jaraysa oo isim dhaahir gashay inay hoos dhignaata asalayba u ahayd marka taas baa hadda uu ku yiri waa hal xugum waay ilaa fi ma ilaa fi laami lmacduufi macduufka laamtiisa maahine aladii macduufkoo lam yatakarar macahu aysan soo laablaabanin ya haddii laba mustagaathu bihi labada haddii lees raacsiiyo laba xaal ay tahay in yaa la soo celiyo haddii aan idhaahdo yaa la zaydin wa yaa la camrin licaliyin war zaydow war caliyow camar ha loo gargaaro maanta labada nin oo hore mustaqaathu bihi waay labadiina ya-a la isla geliyey marka laamtooda waa wada kordhigan tahay yaa la zaydin wa yaa la camrin licaliyin aada leedahay hadii ya soo laablaabato haddayna ya soo laablaabanin musanifka hadda meesha maxaa ku qoran naxw zayda licamrin miithaalkaa meesha ku qoran iyo musanifka wuxuu taqriiri isma laha miithaalka meesha ku qoran laga rabo ilaa fii laami lmacduufi laba mustakaah oo laysku cadfay oo yaana soo noqonin waxaa tiri yaa lizaydin wa licamrin aa tiri fiiri marka midka hore yaa zaydin waa mustakaathu bihi mustakaathu bihi kale yaa lagu cadfo waawdaasaa lagula cadfay marka labadaas mustakaahay isla yihiin laakiin waa isku cadfan yihiin midkan dambe marka laamtiisa waa la hoos dhiga oo sidii kan hore loo kordhiga lama kordhigayo oo maxaad leedahay yaa la zaydin walicamrin licaliyin aan idinkugu yeera labadiina marka labada hore waa labo mustakaas iskuna cadfan laakiin likowni thani lam tatakarar macahu yaa laamtiisa lama kor dhigana waa la hoos dhigay yaa la zaydin walicamrin licaliyin meeshan waxaa ku yaala zayda licamrin waxaa waaya mithaal oo qaacidadiisaba la sheegin oo waa maxay laamti haddii la gooyo oo yaa zayda lida alif laga ciwad qaato oo markaa kan hore yaa zayda licamrin midka horena waxa weeyaan mustakaathu bihi laamtiisi alif loogu bedelay midka dambana mustakaathi lahu laamtiisa lilmuslimiina booskeeday joogtaa marka mithaalkan iyo wuxuu sheegay isma laha sharxiisanaadna ka gala doontaa markaasuu ri min aqsaami lmunaada waxaa kamid eh almustakaahu bihi midkii gargaarka la weydiisanay wa huwa kulu ismina la yidhaahdaa nuudiya loo naadiyey liyukhalisa inuu ka fakiya qofkii min shidatin dhib haysato dhib haysto ow yuciina ugu kaalmay calaa dafci mashaqa walaa yustacmalu lahu waa kana khasaa'istiisa mustaqaadkii looma isticmaala min xuruufi nidaa ilaa yaa maahin oo ayaa iyo hayaa iyo waa iyo ay iyo a iyo looma isticmaalo ilaa yaa khaasatan waalghaalibuna waxa weeyaan isticmaaluhu in la isticmaalo mustakaadkii majruuran inuu ku hoos dhiga xaal uu yahay majruuran asigoo ku hoos dhigan bilaamin maftuuxatin wa hiya ayadan laamtaasne mutacaliqat biyaa hadaa tiraa yaa llahi hadaa tiraahd allaahidaas laamu xarfu jar allahi majruuru bilaam aljaaru majruur mutacaliqu biyaa yadaas liannahu waxaa weeyaan cinda bni jinni limaa fiiha min macna alficli oo yaadi bimacnaa adcuu bay qabtaa ayadiyaa wax lagu tacaluqina xarafsee wax loogu tacaluqinay dhibkeed ay leedahay wa cinda bni saaiq wa bni cusfuurna waxay qabaan bilficli اlmaxduufi oo markaad tiraahda llaahi jaari wamajruur mutacaliqu bificli maxduufin taqdiruhu adcuu wa yunsabu dalika ilaa siibaweyhi qowlkaasaa fiican waqaala bnu kharuuf wuxuu yiri wahiya zaaidat weeyaan falaa tatacalaqu bishayin laamtan laamuljarka iyo waxay jartay wax lama dhahay jaaru majruu mutacaliq lama dhahay laamtu waa zaaida lafdiga lay hoos dhigaysaa isimka xaqiiqadiisa munaadow abo saasuu qaba asigani ayib marka waxaad ka qaadataa wاlgaalibu isticmaaluhu mustagaathu bihigii in la isticmaalo majruuran asigoo hoos dhigan bilaamin maftuuxatin laam oo hoos laam kor dhigan kow wa dikru lmustagaathi lahu mustagaathu lahuna in la sheega bacdahu gadaashiisa majruuran xaal uu yahay mid ka hoos dhigan bilaamin ku hoos dhigan maksuuratin daa'iman cala alasli asiga laamtiisa weligiis waa hoos dhigantaa asalkiina saasayba ahdo laamuljarka weligeed bu hoos dhignaa jirtay wa hiya xarfu tacliilin waay wa tacaluqahaa waxayna ku tacaluqdaa bificlin maxduufin wa taqdiiruhuna waxa weeyaan adcuuka likada oo markaad tidhahda yaa lallaahi lilmuslimiina midkan mustakaathin lahu oo lilmuslimiina laamteeda waa laamu ljar oo laamu tacliil ah waxaynu ku tacaluqaad ficilkaas oo adcuu yaa llahi ilaahay ou adcuuka waxaan kugu yeera lilmuslimiina linusrati lmuslimiina yay noqonaysaa wadalika ka qowli cumar radia allahu canhu uu yihi yaa llahi lilmuslimiina ilaahay waan ku baryaa muslimiinta inaad u gargaartid bifatxi laami luulaa laamta horeo mustaqaathu bihi ku jirtoo la kordhigo iyo wa kasri thaaniya mida hooso mida dambo la hoos dhigo lilmuslimiina la yihahdo ayib marxaladaas waan dhaafnay fiiri markan wa idaa caطafta calayhi mustagaathu bihiga hore haddaad ku cadaftid mustagaathan aakhara mid kaloo asna gargaar laga weydiisanaya haddaad ku cadaftid laba xaalay mid tahay fain cadta yaa haddaad soo celisid maca almacduufi macduufka oo dambo fataxta laama laamti waad kordhigay labadiiboo laamtooda waad kordhigay oo waxaad leedahay qaala shaaciru yaa la qowmii wayaa la amhaala qowmi wayaa la amhaali qowmi liunaasin cutuwuhum fi sdiyaadi yaa la qowmii qowmkaygiyow wayaa la amhaala qowmi qowmkayga kuwa la halka ahaayow liunaasinaan idinkugu yeerayaa dad inaad wax ka qabataan cutuwuhum madax adeygooda fi sdiyaadin maalin kasta dheeraad uu yahay nina wuxuu leeyahay qabiilo fulaan wax waa laga qabala maalin kasta kibir iyo gardaro yay wataan laakiin waxaan idinkugu yeerayaa yaa la qowmi wa yaa la amthaala qowmi qowmkaygiyow iyo dadka qowmkayga lamid ahow inaad nimankaas wax ka qabataan marka fiiri yaa la qowmi mustaqaathu bihi awal waay waxaa lagu soo cadfay oo wayaa layidhi waawgan waawlcadfi weeyaane la amhaaliyaa lagu soo cadfay wa asna mustagaathu bihi qowmkaygii dadka la hadlayo waxaan idinka baryayaa inay dadkan wax ka qabataan marka la amhaalkii waa macduuf calaa qowmihi w laakiin macduuf ha ahaadee ya-di baa lala soo celiyey oo yaala qowmi ya-di ku jirtaa lii wa la amhaali marka labadeedii laam waa la kordhigay yaala qawmi wayaa amhaala qowmi li lama dhihin amhaala lyihi mustaqaathu lahuna liunaasin waay waa hoos dhigan tahay taas warka ma joog ayib marka fiiri wain lam tucad haddaan la soo celinin wain lam tucid haddaadan soo celin yaa kasarta waxaad hoos dhigaysaa laama almacduuf waa mida matniga hadda u khaladki mithaalkii iskeenin wayn oo tn hadda win lam tacud waxay u taalaa ilaa fi laami اlmacطuuf aladii lam yatakarar macahu yaa uu yiri marka fiiri wain lam tucid yaa hadaadan soo celin kasarta laama almacطuuf ka qowlihi shaacirka qowlkiisa wuxuu iri yabkiika naa'in baciidu اdaari muqtaribun yaa lalkahuuli walishubaani lilcajabi mithaalkan sax waa si usuleyn fiiri wuxuu iri yabkiika waxaa kuu oynayo naa-in mid fog naa-igoo baciidu daari gurigiisa uu fog yahay muqtaribun haddana qariib ku ah yaalalkahuuli dadka garmadowga ahow walishubaani dadka shaababta ahow waan idinku yeeraya lilcajabi cajabtan inaad fiirisaan aan idinkugu yeeraya fiiri markan yaa lalkahuuli dadka oo waxaa la yidhaahdaa wa kahlan waa ta qur-aanka uu ahaa marka kahli waxa weeyaan qofka markuu soddon iyo saddex iyo intaas uu jiro uusan weli uusan ciraysanin shubbaanna waxa weeyaan marka cishriin khamsa wa cishriin wamaa duunahu hadda yaalalkahuuli dadka macnaha garmadowga oo waxaan idinka baryayaa iyo weli shubbaaniyow an tanduruu lihada alcajab oo ninkan oo dhibka ku dhacay dadk ninkii fogaa oon wax ilaaqa aan la lahayn ou u murugoonayo u ooynayo dadkii asiga la deganaayo qaraabadiisana ayna danaynaynin bal cajabtaan kaale ila fiiriya marka fiiri yaalalkahuuli hadda kan hore mustakaathu bihi waay mid kalaa lagu soo cadfo mustakaathu bihi oo weli shubaani ah oo waawdaasaa lagula cadfay ya lama soo celinin marka midkan lagu soo cadfay laamtiisa waa la hoos dhigay oo waxay ahayd labadooda inay isla mid noqdaanoo yaala lkahuuli wala shubaan in la yidhaahdo lama dhihin licadami tikraari ilyaa asoona mustakaath a isla yihiin mustakaathun lahuna lilcajab ay tahay yaa laamtiisa hoos dhigay marka midkaanay ahayd in lagu miithaaliyo miithaalkii hor meesha zayda licamrin ou yihi khalad waay kan in la yihahda yaa lilkahuuli walishubaani ama miithaal kale yaa lizaydin walicamrin licaliyin in la yihahdo ay ahayd miithaalka saasay sax ku tahay ayib markaasuu wuxuu iri haddane walilmustakaati bihi midka gargaarka la weydiisanaya isticmaalaani aakharaani laba isticmaaloo kaleu leeyahay axaduhumaa midkooda an tulxiqa aakhirahu aakhirkiisa inaad haleeshiisid alifan alif inaad aakhirka ka gelisid oo falaa talxaquhu ma haleelaysa xiina idin allaamu min awalihi laamti awalka ka geli mayso oo awal waxau ahay yaa la zaydin ou ahay maan laamti gooy laamtii aada goysa alif u badel yaa zaydaa aada leedahay zaydan ma dhehaysid yaa zaydaa alif reeban waa wuxuu ihi markaas ka qowlii shaacirka qowlkiisa weeyaano yaa yaziidaa liaamili nayla cizin waginan bacda faaqatin wahawaani yaa yaziida yaziidow adcuuka waan ku yeera liaamilin mid macnaha yididiilayo nayla cizin quwo inuu gaaro iyo wakinan tanaadnimo bacda faaqatin gaajo gadaasheed iyo wahawaanin dulinnimo marka wuxuu leeyahay lacalahu yaziid yaziidkaas yaziid ibnu mucaawiya inuu u jeedaa dhici kartee nin baa wuxuu ka baryaa war yaziidow waxaan kugu yeerayaa nin raba inuu inuu sharaf iyo awood inuu gaaro iyo tanaadnimo markay soo mareen kadib faqiirnimo iyo dulli inaad gacan ku siisid yaa yaziidaa yaziidow waxaan kaa codsanayaa oo aan oon kugu yeerayaa adcuuka liaamilin bimacnaa an tuciinahu liaamilin mid yidi diilayo nayla cizin awood ama sharaf inuu gaaro iyo wa hina nayla hinin ghinan tanaadnimo inuu gaaro midka doonayo inaad gacan ku siisid bacda faaqatin gaajo kadib iyo wahawaanin dulli nin dulli iyo faaqa iyo gaajo ay soo mareen oo maanta doonayo inuu cizi iyo tanaadnimo gaaro inaad gacan ku siisid aan kugu yeera lacalahu yuriidu binafsihi marka fiiri yaziidkaas waa waa isim oo mufrad caram ah ma dhihin yaa layaziid yaa layaziida ma dhihin haddii insarif laga dhigo haddii kale yaa layaziidi ma dhihin oo laam ma gelinin laamti intuu gooyey you aliftaas ka bedel qaato yaa yaziida uu yiri waa mida lagu miithaali karo miithaalkii horo zayda licamrin oo yaa zayda licamrin lagala jeedo taas waa suurogeli kartaa hal xaalo waay wthaani mida labaad anlaa tadkhula calayhi laamu anlaa tudkhila inaadan gelinin waaye calayhi cala lismi اlmustahaathi bihi allaama min awalihi inaadan ka gelinin walaa tulxiquhu walaa tulxiqahu اlif alifkana aadan haleysiinin min aakhirihi waxiina idin yajri calayhi waxaa ku dareerayo xukmu lmunaadaa fataquulu waxaad leedahay calaa dalika yaa zaydu zaydow licamrin u kaalmay bidami zaydin eh, la godo hadda yaa la zaydin ma dhihin laamti waad goysay laamti aad goysada alif uma bedelno yaa zayda ma aadan dhihin labadiiba waad xadaftay waxaa loola dhaqmaya mufrad calab macnaha unbuu mustaqaad ka yahay yaa fulaanow licamrin war maanta ninkaa u kaalmay wa yaa cabdallaahi lizaydin binasbi cabdillaahi sababta waxaa kan horena waa mufrad calam ah oo mabni ah kan dambana waa mudaaf oo mucrab ah marka sidii munaadihii oo looga baaqyeela min xayثu اcraab macnihiina mustaqaathuu ka yahay saas waay waxaa kaas kamide alaa yaa qowmu lilcajabi اlcajiibi walilghafalaati tacridu lilariibi wuxuu ri alaa yaa qowmu qowmow qowmkeygiyow adcuukum waxaan idinkugu yeerayaa lilcajabi اlcajiib cajabka waxa la yaab kalaan idinkugu yeeraya io walilghafalaati ilowyaal inaad fiirisaan yaan idinkugu yeerayaa tacridu usoo dirinaysa lilariibi ninka caqliga badan nin oo caqli ah nin oo saaxibu caqlin wa rawiyatin wa xikmatin oo marka qaarkeed tasarufaad xun uu ka dhacayo oo laleeya war ninkan iyo waxaan uu sameyn wax isu qalma ma ahan maanta say kaa noqotay war ninkii fulaan aad ahayd nin yaw si deganaad ahayda ninkii deganaa oo waxaa la arkay wax waxyaroo hadal oon macno lahayn intuu ka dhirfa dhibaato geysanay markaasuu wuxuu ri war qoomkeygiiyo cajab la yaab lahan idinku yeeray oo ah yacni waxyaalo oo oo qaflayaal ilowyaal ama waxaan habbooneen oo nin ariib oo caqli badan kusoo dirinayso marka fiiri yaa qowmi lilcajabidaas waxay daliil u tahay lilcajabi mustaqaahi lahu inay tahay walilkhafalaatin aydaa lagu cadfay mustaqaahi lahu weyaan aydaana loola jeedaaye marka midaa lagu cadfay oo hadda mustaqaahu lahu in la sheegay yaa waxay daliil u tahay yaa qowmi munaade inuusan keligiis ahayn mustaqaahu bihi ou yahay asagoo mustaqaahu bihi a yaan laamna awalka lagama gelin oo lama dhihin alaa yaa laqowmin lama dhihin yaa laqowmi lama dhihin haddii laamti laga goyna alif lama gelinoo yaa qowmaa lama dhihin labadiib intuu xadfay yaa qowmi uu yihi marka qowmi munaada mudaaf ilaa yaai lmutakalimi almaxduufati litakfiif ay noqonaysaa munaada ahaana loo icraabaya macnihiina waxay ka tahay mustakaathu bihi bay ka tahay inay mustakaathu bihi tahayna waxaa kugu daliil eh mustakaathu lahuda gadaashiisa la sheegay oo lilcajabi alcajiib i walilghafalaati ah taasay daliil u tahay saddexdaas xaalo bay leedahay wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin